bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin alibdaal qaala الshaykhu raximah اllahu tacaala axrufu اlibdaali hadأta muuطiya faabdil اlhamزة min waawin wayaa aakhira thna alifin ziida wfi faacili ma ucila cayna daqtu fi wاlmadu ziida thalitثa fi اlwaaxidi hamزa yuraa fi mithli kalqalaa'idi kadaka thaani layinayn اktanafaa mada mafaaciila ka jamci nayifa wاftax waruda اlhamza ya fi ma ucila man wfi mithlihi raawatin jucil waawan wahamza awala اlwaaweyni rud fi badi gayri shibhi wawufiya ashud wmadan ibdil thaaniya alhamzayni min kilmati in yaskun ka aathir wa'tamin in yuftax ithra damin aw fatxin qulib waawan wayaan ithra kasrin yanqalib dulkasri muطlaqan kada wmaa yudam waawan asir maa lam yakun lafda atam fadaka yaaan muطlaqan jaawa awum wanaxwuhu wajhayni fi thaanihi um wayaaan iqlb alifan kasran tala aw yaaa tasgiirin biwaawin dafcala في آkhiri أو qبلة التأنيiثi أو زiyaadتي فعلاana ذا أيضا rawow في masdر المcتل cayنا والفعل minhu صحيiح غاaلبا نحو الxiwل inta waxaan ka gelaynaa wax la yidhaahdo ibdaal ibdaal waxa weeyaan waa xuruuf sida magaciisaba uu ku tusinayo xuruufa laysku bedelo waaw oo ya loo bedelo ya waaw loo bedelo hamzo oo ya laga keeno kaasaa ibdaal la yidhaahdaa marka haddaad u fiirsatidna waxaa keenaya waxa weeyaan maxaan ku irahdaa waa asbaab oo iclaalka uu qeyb ka yahay baa keenayso <clears throat> mathalan waaw hadday kasra ka hormarta ma istaagi karto oy ayadana reeban tahay waxaa lamid a ah, maxaan ku irahdaa waa ya reebanoo dama ay ka horeyso oo kale marka waxyaalahaasaa ibdaalka keenaya markaasuu ku yiri axruufu libdaali hadata muuطia faabdil hamzata min waawin wayaa aakhiran ihra alifin ziida wa fii faacilin maa ucila cayna daktufi axrufu libdaali bedelka axruftiisa hadata muطian waaye bmacnaa axrufu ibdaali majmuucat fi qowlina hadata muطiyaa intaas weeyaan axrufu libdaal waxaa weeyaan waa sagaalkaas xaraf ha iyo daal iyo hamzo iyo ta iyo miim iyo waaw iyo ta iyo iyo alif intaasaa wax lisaga bedelaa intaasaa wax isbedesha macnaa bimacnaa ibdaalka mashhuurka ah oo ah bayna alaxrufu dhacaya sagaalkaas uu ku kooban yahay ibdaal waxaa jira laa yakhdacu liqaacida ama liannahu liqabiila mucayana aw shaadun lam yusmac ila min qaa'ilin kuwaa meeshooda lagu ekeyna marka axrufu libdaali bedelka axruftiisa hadata muطiyaa majmuucatu fii qowlika hadata muطiyaa yaa lagu jamciyey markaas intaas markuu ku yiri wuxuu ku yiri faabdil ilhamzata min waawin wayaa aakhira ithna arifin ziida wa fii faacilin maa ucila cayna daqtu fii faabdil ilhamzata hamzadii badel min waawin kasoo bedel iyo wayaain aakhiran waqaca dhaceen aakhiran aakhirka dhaceen aakhirka oo ayagoo haddana ithra alifin alif gadaashis dhaceen alifkoo ziidda la siyaadiyey marka waxa weeyaan hamza waaw iyo ya yaa la bedela hamza loo soo bedela mowqica ugu horeeya waxa weeyaan hadday waaw iyo ya ay aakhir ilkelima dhacaan alif ziyaadana ay ka hormarto labadooda in hamzo loo gediyaa waajib ah intaas keli a aan kugu celiyo fa abdil ilhamzata hamzadi u badal oo kasoo badel min waawin bmacnaa abdil ilwaaw hamzatan waawdi hamza u badel yaadina sidaas oo kale laakiin goormo waay aakhiran in waqaca aakhiran hadday yaadi i waawgo waqaca aakhiran macnaha aakhir ka dhaceen ithra alifin alif diba dibkeed dhaceen ithra alifin alif kadib dhaceen alifkoo ziida liziyaada imise shardi waa hadda fiiri ashardu alawal an yakuuna mutatarifayni oo aakhir ilkalima inay dhacaan ashardu athaani an yasbiqahumaa alif ashardu athaalith an yakuuna dalika alif ziyaadatan fi lkalima aslan marka intaas waxaa loo bedelaa buu ku eh, ayaga waxaa loo bedelayaa waawdi iyo ya-di hamzaa loo bedelaya mathalan fiiri hadda ducaaun iyo binaaun oo kale waay waxaa la og yahay ducaa asalkeeda ducaawun waaye liannahu ficilkan dacaa yadcuu waaw bay ka timiday marka daca waa asalkeeda saasay ahayd markaasay noqdeen ducaawun wa binaayun yay noqdeen marka fiiri waa ya iyo waaw oo aakhir ka dhaceen waxaa ka horeeya waa alif aliftaas waa zaa'ida liannahu kelimada asalkeeda dacawa bay ka timid alifkan dheeraad waay dayib marka aakhiray dhaceen aakhir markay dhaceen alifaa ka horeeyo alifkana ziyaadow noqday marka waawdii waxaa loo bedelay hamzaa loo bedelay oo waxaa la yidhi ducaawun un dheh waawdi hamzaa loo bedelay ducaaun wa binaa un aa laleeyahay marka intaa waa qaybta hore weeyaan <clears throat> marka qowlkiisa mida kale uu yiriyey wa fii faacilin maa wcila caynan daqtu fi mas'ala cusub waay markaasuu wuxuu ku yiri wadaa xukumkan ukhtufiya waa la raacay fii faacilin maa faacil ficilkiisa ucila caynan cayntiisa la jiraysiiyey ayadana waa la raacay fiiriya fii faacilin maa ucila caynan haddii aad tiraahdid mathalan qaa'il iyo baayic oo kalea lagala jeeda ficilkan hadda waxa weeyaan qaa'il iyo faacil waa isim faacil oo min min qaala wa facala laakiin qaa'il iyo faacil waxay ka yimaadeen qaa'il iyo baa'ic waxay ka yimaadeen ficil oo asiga la iclaaliyey liannahu qaala waxay ka timiday qawama baacana bayac bayaca bay ka timid marka fiiri ficilka faacilkan oo qaa'il iyo baacil waxaa laga keenay ficil muctal ah oo la iclaaliyey liannahu ficilkooda iclaala galay oo guyirat ilwaawu fii qawama ilaa alifin walyaa fii bayca ilaa alifin baaca marka faacilkan oo baayici iyo qaa'il waxay ka yimaadeen ficil la iclaaliyey cayntiisana laga iclaaliyey haddii saas ay tahay waawda oo faacil soo gelayso iyo ya-da faacil soo gelay hamze in loo bedelaa waajiba intaasaa lagala jeeda marka hore wuxuu ku leeyahay wadaa xugumkan uktufiya waa la raacay fii faacilin maa ficil faacilkiisa ficilka ucila caynan cayn laga iclaaliyey ficilka qaala iyo baaca cayntooda la iclaaliyo waawdi oo qaala ku jirta iyo ya-dii baaca ku jirta alifa loo bedelay ficilka waa la iclaaliyey isim faacilo isimka faacilo ayaga ka yimaado waawdooda iyo ya-doodana in hamse loo gidiyaa waajib ah intaas keliya awa marka fiiri asalkeedii qaa'ilun iyo baayicun waxay ahayd qaawilun wa baayicun liannahu ficilka min bayca kana min qawala aliftan faacilka a ah, wasankaa wato ayadoo macnaha qaawilun marka asalkii waxaw qaafka iyo waawi caynka laamta yaa asal ah marka maxay noqotay waawdi qaawilun iyo ya-dii baayicun waa caynu lfaacili waay faacilka cayntiisa alifta waa dheeraad marka cayntaas waxaa waajib ah in loo rogo hamzo lianna waxay ka yimaadeen ficil muctal ah oo la iclaaliyey marka ubadel qaawilkii hamse ubadel waawdi qaa'il dheh baayicunti yadi hamse ubadel baa'icun dheh saas way qaala qaailu minhum qaala qaailu minhum hadle qaail fiiri marka qaaladaasay ka timid ayib intaasaa loo jeeda labadaas beyda ugu horeyso ama saddex dhe walmadu ziida thalithan fi lwaaxidi hamsan yuraa fi mithli kalqalaa'idi kadaaka thaani layinayn اktanafaa mada mafaacila ka jamci nayifa walmadu madka fiiri alkaas haddii la geliyo madkoo ziida lama dhihi karo liannahu aljumal bacda almacaarifi axwaal in la yidhaah waajib noqonaysa walmadu madkii ziida xaal la ziyaadiyey cibaaro ahaana waa laga fiican yahay marka waxaan leenahay asalkeeda walmadu asha ku jirto altacriif ma ahane asalkeedi wamadun ziida camala laga dhiganay wamadun mad madkoo ziida la ziyaadiyey thaalithan xaal uu yahay fi lwaaxidi lagu ziyaadiyey yuraa hamsan baa la arkaa fi mithlika alqalaa'idi wixii lahal a marka aan madu niriyey nakira lagu bilowday noqonaysaa waana banaan tahay oo waa la sifey nakirada haddii la sifeeyo way banaan tahay walaa yajuusu libtidaa fi nakira waataan soo dhaafnay hadday faa'iidaysana oo sidii waraqbatun fi lkhayri khayru wacamal birin yaziinu walyuqas maa lam yuqalti walaa yajuusu libtidaa fi nakira maa lam tufidka cinda zaydi namira marka warajulu min alkaraami waataan soo niri warajulu min alkiraami cindana fiir rajulkaas nakirada waa lagu bilowday lianna waxay u banaanaatay sifada la geli awgeed haddii ashi almadi al aan ka dhaafno oo wa madun aan idhah madkoo ziida la ziyaadiyey thaalithan xaal uu yahay fi lwaaxidi lagu ziyaadiyey yuraa hamsan baa la arkaa fi mithlika alqalaa'idi sidaasa ka fiican in la yidhahdo jumladan ziida xaala waxay ka tahay baa naaibulfaacilka yuraa ku jirto sida mucribiinta icraabayaan beydka macnihiisa aan soo jeesano waxaa lagu leeyahay haddii xaraf mad ah xaraf mad haddii la yidhaahdo inan inaan ku noqnoqono ma rabno waxa weeyaan waa alif reebanoy fatxa ka horeyso ama waaw reebanoy damo ka horeyso ama ya eh, reebano oo kasra ka horeyso marka kuwaasa xuruuf mad la yidhaahda marka wa madun madkoo ziida thaalithan xaraf kelimada saddexdeeda xaraf mad uu yaalaa fi lwaaxidi mufradkowna ou ku dhex yaalaa hamsadaas madkaas yuraa hamzan bimacnaa yubdalu hamzana loo bedelaa fi mithlika alqalaa'idi fiiri hadirtaan qilaada iyo saxiifa iyo cajuuz intaas fiiri qilaada wa waa horta waxa weeyaan xarafka saddexaad waa alif qaaf laam waxa ka saddexeeya waa alif walmadu ziida thaalithan madka alifkaasna madu waay liannahu waa alif reeban maa qablahu fatxa walmadu ziida thaalithan fi lwaaxidi kelimada ay ku jirto khilaada ah waxaan qoorta lagu xirtaa layihahdo waa mufrad waay marka fiiri shuruudaas markuu dhammaystirmay aa lagu leeyahay isimkaas mufradka oo suuradaas leh haddii calaa wasni mafaacil lagu jamciyo sida qalaa'id oo kale yajibu takhyiiru tilka almadda ilaa hamzatin intaa kalia weeyaan fiiri saxiifana waa lamid meeshii aliftan ka etan ya ka tahay cajuus waaw inta hal mid haddaad fahamtid kuwa kale waad fahmaysa markaasuu wuxuu ku leeyahay kilaada waxa weeyaan waxaa kaga jira waa kelimad horta waa mufrad fi lwaaxidi xarafkeeda saddexaadna waa xaraf mad waa aliftaas aliftaasna waa ziyaado intaas markii la helo yaa yuraa hamzana loo badalayaa oo loo arkayaa fii mithlika alqalaa'idi qalaa'id oo kale markii lagu jamciyo kelimadii mufradkeed haddii qalaa'id lagu jamciyo oo oo macnaha la yihaahda qilaadadii qalaa'id oo mafaacil lagu jamciyo waxaa waajib ah aliftii dheeraadka ahayd in hamse loo bedelo waxaa laga yaabaa qofkii inuu is yidhaahdo qalaa'id alifki waaba joogtaabe markii la jamciyo sowq aliftiio reeban kuma jirto markaasaa lagu leeyahy aliftan oo qalaaid hadda jamaca ku jirto ma aha aliftii oo qilaada mufradka ku jirta ma aha aliftan qalaaid ku jirto waa alif wasanka mafaacil oo wato fiiri masjid haddii lagu yihahdo masaajid aada leedahay yacni alifta jamaca wadatee alif oo hadda tii hore kusii jirtay ma aha tii horo tanay kadib dhacday waa mida hamzada loo bedelay qalaaid hamzadaas aad arkaysid waxay ka timid aliftii mufradka khilaada ku jirta marka walmadu ziida thaalithan madka saddexaad oo kelimada mufrad ku jiro hamzaa loo bedelaa haddii lagu jamciyo wasanka mafaacil ho sida qalaaid la yidhaahdo marka waa kaas saxiifa saxaaif cajuuz cajaa-is aad leedahay sidaa weyan walmadu ziida thaalithan fi lwaaxid hamsan yuraafi mithlika alqalaa'idi ayb kadaaka thaani layinayn اktanafa mada mafaacila ka jamci nayifa waxaa laleeyahay kadaaka midkaas waxaa lamid eh oo ya-di loo badelaa hamzo thaani layinayni laba jiljilacsan midkoodii labaad kuwaasoo iktanafaa gaararaysteen madda mafaacila mafaacila madkeeda labadeeda hareer ka dhaceen ka jamci nayifan ka jamci nayifin nayif iyo wixii lamid ah waay ama ka jamcin nayifan lagu jamci dhe haddii la yihahda nayifa hadda ilan isim waayo aliftaas nuuna towkiid lama dhihi karo mudaafu ileyhay noqona haddii ka jamcin nayifa haddii la yidhaahdo ka jamcin weeyaanoo nayifan la jamciyo saasay noqonaysa marka wuxuu ku leeyahay layineyn layineyn waxa weeyaan eh, laba xuruuf layin waa waaw eh, maxaan ku iraahdaa waa ya reeban maa qabligeedana fatxa uu yahay ama waaw reeban maa qabligeedana fatxa uu yahay yaa layineyn la yihaha xuruufu layina marka laba xuruuf oo laynayn ah hadday eh, madda mafaacila dhex dhacdo waxaa waajib ah labadii layneed midkoodii labaad in hamse loo bedelo mathalan fiiri nayif uu ku mithaaliye nayif waxaa lagu yihi nayif ku jamci mafaacila ku jamci wasan mafaacil waxay noqon lahayd ilan mafaacila hamsadeeda xarafka saddexaad inay noqoto waay nuun labadii ya kala bixi waxay noqonaysaa nayaa kow ya-dii kala kee yif marka maxay noqotay laba ya oy alif dhexdhacday ama waxaad cibaarada musanifka ugu yiri waxa weeyaan labaya oo alif hareeraysteen labada macnaha labada araf ay alifka ka dhaceen midna waa ka hormartay midna waa kadib dhacday ikhtinaafaa saasaa loo jeeda ayib markaasaa lagu leeyahay labaya markay alif mafaacila dhex dhacaan midda labaad thaani layinayn midda labaad hamza u bedel nayaaif dheh nayaaif saas waay markaasuu uri kadalika sidaasaa loo bedelaa yadi hamzo thaani layinayni sida kadaka sidaasaa thaani layinayni laba oo fut oo jiljilacsan midkooda labaad sidaasaa yadaas loogu bedelaa hamzo igtanafa hadday gaararaystaan labada daraf ka dhacaan alifti igtanafa hadday gaararaystaan madda mafaacila mafaacila madkeed aliftaas oo mafaacila ku jirtaa mad loo yaqaana hadday aliftaas laba ya ama laba eh, eh, waaw hadday labada darafka kala dhacaan waxaa waajib eh, midkooda labaad in loo bedelo ya loo bedelo mithaalkeeda ka jamcin weeyaan nayifan lagu jamciyey nayif jamci haddii lagu yiraahdo labadii ya baad kala qaadaysaa oo isku shidnaa ya-da hore kadibna aliftii mafaacilaad keenay markaasayna yaa yif ay noqotay markaasaa lagu leeyahay labada yaa midoodii labaad oo thaani layinayna weeyaane bal hamza u badal markaasaana yaa if ay noqonaysaa waxaa lamide ah awaail awal fiir hadda awal ay ahayd awal haddii la jamciyo labadii waaw kala qaad markaad kala qaadid alif dhexdhig awaawil ay noqotay waawda labaad hamza u badel awaail sidaasay ku noqotay marka kaasaa loo jeedaa ayib marka inuu mafaacil yaha la rabaa wasanka lagu jamcinayo haddii mafaaciil lagu jamciyo waxa weeyaan wax midda labaad hamse loo bedela ma jirto oo oo dawaawiis oo kale leeh daawuus haddii la jamciyo dawaawiisa lagu jamcina fiiri hadeertaan alifu mafaacila laba waaw dhex dhacday waawda damana hamse looma bedelin sideeda lagu baaqi yeelay sababta waxa weeyaan mafaaciil waa kan annagana waxaan rabnaa wixii mafaacil lagu jamcinayo sida masaajid oo kale weeyaan ayb markaasuu wuxuu ku yiri waftax warudda alhamza yaa fi ma ucilaaman wa fii mithlihi raawatin jucil waawan wa hamzan awala lwaaweyni rud fii bad'i gayri shibhi wa wuufiya alashud waftax kordhig wa rudda una celi alhamza hamzihii yaa an u celi fii maa ucila laaman laam wixii laga cileeyey waa mas'ala goonigeeda intaas waxa weeyaan intaas waxay ka dhigan tahay wixiin hadda ka soo sheekaynaynay haddii alif ou kelimada saddexaad noqdo ou alifkana zaa'id yahay ya-da kadib dhacdo hamse u bedel baan soo niri sidaasoo kale haddii laba xarfuliin ay alif dhex dhacdo midooda labaad hamso u bedelaan niri markaasaa luu leeya xukumkaas aan kuu soo sheegay waa marka kelimada laamteeda ay saxiix ahayd haddii ayadoo miithaalka sideedu ou yahay laamta kelimada ay macnaha cilo gasho waxa weeyaan hamsadii meeshii loo bedeli lahay ya-a loo bedelaa waxa weeyaan cila bacda alcila waay fiiri dirtaan waftax kordhig wa rudda una cili alhamza hamzihii yaa an u celi hamzadii hadda aan kuu soo sheegaynay labadii meeloo ya-da hamze loo badelay ama waawda hamze loo badelay hamzadii naftigeed yaa u celi goorma waa laakiin fiima maa wacila laaman haddii kuwii aan kaaga sheekaynay oo mafaacila lagu jamcinay hadday laamtooda jirato hamzadii ayada ahayd ya usii beddel haddane mithaalkeeda waxa weeyaan u fiirso waxa weeyaan qadiya oo kale qadiya asalkeedii qadiyunay ahayd fiiri waxa weeyaan waa hal kelimo xarafkeeda thaalidka qadiyun ya oo saakina ah maa qablahaa kasra xarfulmad ugaaye oo zaa'id ah markii in la jamciye la rabo marka hore sidii horaa loo raaca qadaa'iyun mafaacilun ay ku imaanay qadaa'iyun liannahu asalkeedii hore waxaa la rabay qadaayiyun inay timaado qadaayiyun markay timaada waxaa layidhi waa aliftii mafaacila oo ya ka dib dhacdee hamse u bedel qadaayiyun ay timid markii qadaayiyun timiday yaa hamzadi loo bedelay qadaa'iyun ayadoo sidaas ah yaa lagu leeyay kelimadan laamtay ka jiran tahay kelimada ugu dambaysa ya waay marka ya hadday tahay waxaad yeeshaa hamsadii horta oo hoos dhigneed qadaa'iyun yadii hamsadii hoos dhigneed fatxa u bedel qadaa'ayun ay noqotay qadaa'ayun markay saas noqotay yaa lagu leeyahay hamsadii ayada naftigeeda ya u sii badal qadaayaa saasay ku imaanaysaa isla wasankii horo meeshii ya-da hamse loogu bedeli lahay horta sidii hore ku keen markii sidii hore kugu timaado qadaa'iyun ay timaado wafta hamsadii marka hoos dhigneed kordhig waa kordhigay markaad kor dhigtay wa rudda alhamza hamzadii qadaayun aa tiri hamzadii kordhig markaan wa rudda alhamza hamzadii celi yaa anuu celi qadaayaa yada dambe alifay isu badashay qadaayaa fii ma ucila laaman saas waay inaad fahamtaan rajaynaa waa haddaad u fiirisi mithaalkii laqbada waa iska sahlan tahay wa fii mithli hiraawatin jucil waawan ayadana mas'alo kale waay wa jucila waa laga yeelay fii mithli hiraawatin hiraawo iyo wixii lamid e eh, waawan a laga yeelay markii la jamcinaya wa fii mithli hiraawatin waxaa loo jeedaa hadda waxaataan soo sheegnay in ham ya-da in hamso loo bedelay laakiin waxaa lagu leeyahay ayadana waxaa ka duwan haddii hiraawo kale ay ku timaado oo waa maxay laamul laamul kelimaa waaw noqotay mufradkii markay joogtayna lama iclaalinin hiraawa waa usha aad ulwa ama bok maxaa tidhaahdaa garuun oo kale waa hiraawada hiraawo garuun iska dheh marka fiiri hiraawatan markii in la jamciyo la rabo waxaa lagu leeyahay asalkeedii waxay ahayd hadda fiiri waa kelima mufrad a thaalidkeeda madda zaa'ida ay taalo oo alif oo mad ho zaa'id ah maa bacdigeedane oo macnaha waaw yaalo in waawdaas ya loo badala hamse loo bedelay ahayd markii in la jamciya la rabo marka oo la yidhaahdo haraiyu haraa-iyu in la yidhaahdo sidii saxaaif oo kale lagu jamciyo markaasaa lagu leeyahay jamcan oo haraa'iyu ku jiro jamcu haraawa waawdeeda wax laga bedeli maayo leesh lianna mufradkeedii hiraawadii waawgii ma la iclaalinin markay mufradka aheyd ay nabad gashay maadaama ay mufradka nabad gasho waawdaas alif aan mufradka loo celinin oy mufradki baaqi ku noqotay jamcina sidaas oo kale yaa lagu baaqyeela waa la nabadgelinaya ayib markaasaa waxaa lagu leeyay hiraawa jamceeda maxay noqonaysaa hiraawa jamceeda waxa weeyaan haraawa yani waa garuuman ay noqonaysaa marka asalkiisa waxay ahayd baa lagu leeyahay haraiyu haraa-iwu ka saxaa'ifu oo kale fa qulibat kasrat lhamzati fatxatan ayib wa qulibat ilwaawu alifa litaxarukiha waاnfitaaxi maa qablaha fasaara haraa huma qulibuu aw qalabu lhamzata waawan fasaara haraawa yani iclaal baa gart wa fii mithli hiraawatin hiraawo iyo waxay lamid eh waa maxay hiraawo markay ay la mid tahay hadday laamti waaw noqoto mufradkeedina aan la iclaaninin hamsadii ya looma gidinaaye maxaa la samaynay bal tuqlabu waawan meeshii hamsadii hadda aan soo dhaafnay oo aan lahayn qadaaya oo kaley lamid tahay hamzadii qadaa'iyu ku jirta hamzaa loo gidi waxaa loo gidiyey yadii hamzaa loo gidiyey hamzadii ya-a loo sii gidiyey ya-dii alifa loo gidiyey qadaaya tan waxaa lagu leeyahay meeshii la rabay ina hamzada markay haraa'iyu ay noqotay haraa'iu ay noqotay meeshii hamzada in ya loogu gidiya la rabay yaa waawgeeda lagu baaqiyeela iyadoo mufradka laga dabqaadanay oo marka waxay noqonaysaa haraa waa meeshii laga rabay haraaya oo in laga yidhah sidii qadaaya oo kale intaasuu u jeeda wa fii mithlihi raawatin oo mufradkii uu laamta waaw kaga jiran yahay haddana aan mufradka la iclaanno waawda alif aan loo bedelin ama ya aan loo bedelin hiraaya aan la dhihin jucila waawan jamciisa markuu yahayna waawaa loo celina haraawa baa laleeyahay saas waay wa hamsan awala waaweyni rud fii bad'i gayri shibhi wa wufiya alashud wuxuu leeyahay wa rudda cili awala alwaaweyni labada waaw midkooda hore hamsan u celi fii bad'i gayri shibhi wa wufiya alashud midkii awooda badnaay yaa loo oofiyey waxa shabaha waxaan ahayn waxa shabaha waxaan ahayn hayridii al rabaa in la keeno ayib marka musanifku wuxuu ku leeyahay haddii kelimadii laba waaw ay ku kulmaan middoodana midda labadooda mid ka midna ay musadarato hadalka iyada lagu bilowday kelimada lagu bilowday midda labaadna ama ay xarakaysan tahay ama ay reeban tahay midda labaad waxaa loo celinayaa waawba hamsaa loo celinayaa mithla waasila iyo waaqiya oo kale waasila haddii la yidhaahdo jamac keen waasiladii jamci haddii lagu yidhaahdo waxay imaanaysaa fiiril waa waasil waasil waasila jamceeda waa waasil mafaacil ay ku imaanaysaa marka fiiri laba waaw baa kulme waa waasil ay noqotay sidii mafaacil ugu timaado labadaas waaw waxaa lagu yidhi hadday kulmaan midda horo hamsa u badel marka maxay noqonaysaa awaasil yay noqonaysaa awaasil marka fiiri waawda horo waawda horo oo hamsada loo bedelay waa mid mafaacilka u wata waay midda labaadne waa faaul kelima waay halifka oo ka sii dambeeyane mafaacilkaa wato marka saas hadday noqdaan waxaa lagu leeyahay middooda hore hamse u bedel waxaad leedahay awaasil awaaqi aada leedahay marka fiiri wuxuu ku leeyay wa rudda cili awala alwaaweyni labada waawo isku xigta midooda horo hamsan ka dhig wa waasil sow ma aheen wa waaqin ma aheeno saas waayo wa rudda cili awala alwaaweyni labada waaw midkooda hore hamsan u cili laakiin waxaa sharda inaysan u ekaanin wuufiya oo kale inaysan u ekeen fii bad'i gayri shibhi wa wuufiya alashudu ashuddu yaa loo oofiyey waxa u eg waxaan ahayn wawufiya maxay kaga duwan tahay tan kale waxa weeyaan ficil thulaathi ah oo waawda fa'da waaw kaga jiranay haddii wasni faacala laga keeno fiiriya iyadoo waa wafaa wafaa waa oofiyey ahayd fiiri marka wafaa waa ficil oo lafiif mafruuq ah fa'dina waa ka jiran yahay laamtina waa ka jiranya laamta hadda maanta macno ma laha ayib iyadoo wafaa ah yaa lagu yiri wasnu faacala ka keen waafa waara waara wuu asturay waay ayib asoo waafa iyo waara ah aa lagu yiri ficilkaas majhuul u bineey majhuul haddii la bineeyo in awalka laga godo waajib waa ficilka hadduu maadi yahay iyo mudaaricba hadduu ahaadaba awalka in laga godo hadduu maadi yahayne maa qabla aakhirkiisa in la kasriyo marka waxay noqonaysaa iyadoo waaraa ahayd markii waaw hore la godo aliftii waaraa ahayd waaw in isu badasho waajib waay liannahu alif reeban damo kama hormari karto aliftii dambo oo wasni faacala ka timid oo zaa'idka aheed waaw kale u badel wuuriya wuufiya ayadoo saas eh labadaas waa midooda hor hamse looma bedeli karo uufiya lama dhihi karo liannahu ficilkii mudaaric uufi ahayd iyo ficilkii maadiyo mabni lilmajhuulka ah ayaa isku darsamaya xataa marka wuxuu lagu leeyahy haday alifta waawda labaad hadday asal ahayn ee ay ka timid wasni faacala ay ka timid haddii waaw loo bedelo labada waaw midooda hore hamse looma bedela sidooda lagu baaqi yeelaya marka waxaa leeya wuufiya wuuriya markaas sidaasoo kale inaysan ahayn laakiin alifta hadday asal tahay oo labaad midda ka dambaysan ay mafaacili jamceeda wadato labada waaw midooda hore hamsaa loo bedelaa intaas keliyaa loo jeeda wa rudda celi awala waaweyni labada waaw midkooda hore hamsan u celi laakiin maxaa shardi fii badi gayri shibhi wawufi ashud wa wufiya alashud iyo wixii shabaha waxaan ahayn bilaawgooda waawda bilaawga ah waxa weeyaan wixii shabaha wufiya alashud wixii shabaha waxaan ahayn labada waaw midda bilaawga hamsa u intaas laakiin hadday wuufiya iyo wuuriya ay yihiin labada waaw midooda horo hamsaha u bedelin sideedu ku baaqiyeel leesh waxaa lagu leeyahy waafa alifteeda alif oo faacala ficilka ziyaadada oo wata waay waa ka duwan tahay ayb wmadan ibdil thaaniya alhamzayni min kilmatin in yaskun ka aathir wata min wabdil wa thaaniya alhamzayni labada hamze midooda labaad maddan u badel min kelimatin hadday kelimo ku jiraan hal kelimo in yaskun hadduu reebmo midka labaad ka aathir iwa'tamin weeyaan fiiri waxaa lagu leeyahay mas'alo cusub waay laba hamzaa kelima ku kulantay labada hamze marka hadday mid ku kulmaan midda hore ayada weligeed waa iska kordhigan tahay iclaanna lama geli kara kelimada hamsada hore waay hamsada labaada la fiirinaya markaasaa lagu yihi hamsada labaad iyo hamsada koowaad hadday hal kelima iskula jiraan oo hamsada labaadna ay reeban tahay midda labaad waxaad u bedeshaa xarfulmad min jinsi xarakati alhamsati اluulaa midda fiiriya hal kelima iskula jiraan kow bilaawgayna isla yihiin midda labaadna waa reeban tahay saas hadday noqoto waxaa waajib ah midda labaad xarfumad inaad u bedeshid xarfumad waa maxay ama waaya kasra ka horeyso ama waa maxaan ku iraahdaa eh, alif oo fatxa ka horeyso u bedel ilaa aakhiriha hadda fiiri wuxuu ku misaali ka aathir hadda fiiri aathir athir bay ahayd athir waa laba hamzo middooda labaadna ay reeban tahay midda labaad hamzada labaad alif u bedel ee xarfumad ka dhig aathir tayib waa marka midda hore hadday kordhigan tahay hadday midda hore ay godan tahayne ayadana midda hore godaalka maxaa munaasib u ah waaw uuthir hadday midda hore hoos dhigan tahay midda labaad yaa bedel iithaar intaas keli ah lagala jeedaa beytkan khulaasat lqowl laba hamsa hadday kelima ku kulmaan middooda labaadna ay reeban tahay midda labaad hamzaha ku baaqeelina waxaad xarfumad mad u bedel xarfu waxa weeyaan waa alif aya iyo waawa hadba midda hore waxay xarakaysan tahay xarfumadka u munaasibka ah si hadday midda hore fatxa saaran tahay tan dambe alif reeban u bedel aathar aathara aathir ficil amar waay isku mid waay tayib hadday midda hore godan tahay midda labaadna ay reeban tahay xarfulmad oo gadaal munaasib u sameey waaw midda labaad u bedel uuthiru calaa nafsi ayib midda saddexaad hadday midda hore hoos dhigan tahay midda labaadoo reebana ya badel iithaar dheh sidaasaa laga jeeda wa abdil badel thaaniya alhamsayni labada hamso midooda labaad oo min kilmatin ka ahaatay in yaskun midka labaad hadduu reebmo maddan u badel xarfu mad oo alif u badel hadday fatxa ka horeyso waaw u badel oo reeban hadday damo ka horeyso ama yaa oo reeban u badel midda hore hadday hoos dhigan tahay kaathir iyo watamin wa itamin intaas waa xugum gooni a ah wa labadii hamsoo kulmaa inta lagaaga hadlaya markaasuu ku yiri in yuftax ithra damin aw fatxin qulib waawan wayaan ithra kasri yanqalib dulkasri muطlaqa kada wamaa yudam waawan asir maa lam yakun lafda atam fadaaka yaaan muطlaqa jaawa awum wanaxwuhu wajhayni fi thaanihi um intaanoo dhan laba hamsoo kulantaa lagaaga hadlaya laakiin masala masalan u kala qaadaynaa waxaa lagu yidhi in yuftax haddii la kordhigo hamsadii labaad ithra dammin mid hamso oo godan dibkee gadaasheed hadii midka labaad la kordhigo aw fatxin ithra fatxin hamso kordhigan haddii midka labaad lahoos la kordhigo quliba waagan hal mas'ala waa intaas waxaa lagu leeyahay hamzadii hadda in yaskuna ay ahayd hamzada labaad hadday reebantahay xukumkeeda waa kasoo baxnay waxaa laga hadlaa marka laba hamzaa kuloontay labadoodana wa wada xarakaysan yihiin labadii xaraka labadii hamzoo xarakaysnaay yaa laleeyahy xarakadaa la kala fiirinay hadduu midka labaad kor dhigmo ithra daminkii horena uu godan yahay aw fatxin midka labaada midka labaad waa hoos waa kor dhigmay midka horena waa kordhigan yahay labadaas masalo quliba thani waawan masaladaas inay dhib badneenan u haysta aan kugu celiyo waxaa loo jeedaa hadday hamsadii labaad kordhiganto dhiganto waxa ka horeena hamso ka horo hamsada ka horna ay godan tahay ama ay kordhigan tahay labadaas xaalo hamsada labaad waa waa loo bedelaa fiiri mathalan aadam oo kale haddii in la jamciyo la rabo waxaa waay aadam laba hamse uu ka koobnay aadamu aadimu yay ahayd aadimu fiiri markaan in yuftax hamsadii labaad hadday kordhigan tahay ithra fatxin bay taas noqonaysaa fatxaa ka horayso marka middaan labaad waa u bedela awaadim dheh in yuftax ithra fatxin waa taas ithra daminne uweydim aadam haddii la taskiiri tago ueydim ay ahayd asalkeedi ueydim ueydim hamzada labaad waa kordhigan tahay kan horena waa godan yahay ithra damin in yuftax thaani haddii midka labaad lahoos dhigo in yuftax thaani midka labaad hadii la kor dhigo ithra damin kii horo godan uweydim dhe markaan ueydim ay ahayd midka labaad waa u bedel uweydim marka intaas mas'alo waay marka in yuftax alhamzu thaani ihra dami alawali hamzada horaa aa godan tan labaad waa kor dhigan tahay aw in yuftax ihra fatxin futixa alawal wa futixat athaaniya labadaas xaalo quliba alhamzatu thaaniya quliba waawan ay quliba alhamzu waawan hamzadii waaw baa loo bedelaa intaas waa iska dhamayn waxaa kuu xigo wayaa-an ithra kasrin yanqalib wa yanqalibu waa gadoomaa hamsadii labaad yaa-an buu u gadoomaa ithra kasrin su-aashaas waa iska mantiqi waaye haddii laga sheegay haddii midka hore ay godan tahay ka hore haddii la godo ama la kordhigo midka labaad labada xaalo uu fadxisan yahay waa in loo bedelay su-aasha waxaa imaan karto haduu midka hore kor uu hoos dhigan yahay midka labaad maxaa la samaynaa markaasaa lagu leeyahay hamsada koobaad haday hoos dhigan tahay midka labaadna ay xarakaysan tahay xarakadeed haba fiirininba midka labaad haday godan tahay iyo haday kor dhigan tahay iyo hadday hoos dhigan tahayba haddayba midda hore ka hoos dhigan tahay ayada isaga bedel taas waxaan u malaynaa inaysan dhib badnayn waxaad leedahay wayanqalibu hamsadii labaad way gadoontaa yaa-an bay u gadoonta hamsada labaad ya bay u gadoomay goormo waa ithra kasrin haddii midda hore hoos dhigan tahay bes waadix weeyaan midda horo ayib fiiri markan waxaa weeyaan waxaa kamid e eh, naxwu iyamun iyamun waxaa lagu leeyahay iyamun waxay ka timiday waxaa lagu yidhi iyamuntaas oo isbac oo kale lamid eh min lafdi ama ka keen ama waa uu imaam noqday asalkeeda waxay noqonaysaa imamun fa nuqilat xarakat lmiimi اluulى ilى اlhamzati alatii qablaha marka waxay noqonaysaa iamun iamun laba hamsaa kulmay labadii hamse hadday kulmeen tii hore way hoos dhigan tahay midda labaadne way kordhigan tahay iamun iamun markay noqotaa waxaa lagu leeyahay maadaama hamsadii hore ay hoos dhigan tahay middaan laba ya siga bedel iyamun sidaasaa laleeyahay iyamun sidaas weeyaan marka lakalama fiirinayo xarakada mida dambe ay leedahay la fiiri maayo macnaha waxa weeyaan wayanqalibu alhamzu thaani yaaan ithra kasri alhamzati اluulaa sidaas waay laakiin waxaad dareemaysaa amhila camaliya qaarkeed malah waa wax loo samaynaya ama oo kale isbac ka keen wasankan oo kale jacfar ku dhis haddii lagu yidhaahdo waa wax oo ifticaal ahoo la sameey waay hamsooyinka kulmayo biluga alfasiixa kusoo aroor wax yaroo kooban waayo sidii hadda beytka horoo kale aan kuu sheegay iithaar iyo aamana fiiri amanay ahayd aamana iimaan haddii la yidhahd imaan bay ahayd mida dambe loo bedelay uuminu uminu bay ahayd waaw baa mid waa caadi waa taasoo kale wax la yaqaano waa kuwan kale waxa weeyaan iftiraadi waa hadday ay dhacda saas u samey unbaa lagu leeyahay dulkasri muطlaqan kada wmaa yudamu waawan asir maa lam yakun lafdan atam dulkasri muطlaqan kada waa masalo goonigeeda ah dulkasri midka kasrada u saaxibka ene kadaa buu la mid yahay muطlaqan qeyd la-aan aywa hadday hamsada labaad ay hoos dhiganto hamsadii koro loo fiiri maayo hamsadii labaad yaa hoos dhigantay ayadana ya-aa loo bedelaa muطlaqan muطlaqan waxa waay bisarfi الnadari can xarakati اlhamsati اluulaa haddayba hamsada labaad kasraysan tahay hamsada labaad ama ha godnaato hamsada hore ama ha godnaato ama ha kor dhignaato ama hoos dhignato loo fiiri maayo hamsada labaad ma hoos dhigan tahay nacam abdilha ilaa yaa-in waxaa lagu miithaaliyey anna anna fulaanu min alalami fulaan baa waxa waye waa haaray anna aniin a laga keenay anna fulaanu min min alalam baa tiri anna waa ficil maadi mudaariceeda maxay noqonaysaa asalkeedii waxay ahayd annadii markii la keeno a ainu ainu ay noqonaysaa waan haaraya ainu ilan ana hamzaday wadataa iyadoo maadi ah mudaariceedii marka mutakalimka asigana hamza lagu bilaabaya ainu ainu aniga waan haaraya hamsada hor hamsa mutakalim waay midda labaadoo hoos dhiganne waxa weeyaan hamzadii oo ficilka awal oo bilaawgu ahayd laba hamzaa kulmay midoodii labaadna waa hoos dhigan tahay abdilha ilaa yaain ayinu dhe markaan ayinu waana waana waana banaan tahay in ainu la yidhaahdo oo oo yani labadii hamse la xaqiijiyo laakiin in la bedelayaa asalka qaacidada waafaqsan dulkasri muطlaqan kadaa meeshaas ayadina mas'alo kale waa dulkasri midka kasrada hamsada kasrada u saaxiibka ah kadaa sidaasoo kalo tii horo oo kasra kadib dhacda ya loo bedelay yaa midaana waxa ya loo badela hadayba hoos dhigan tahay muطlaqan markaasaa lagu yiri wamaa yudamu waawan asir wamaa yudamu wixii la godayo hamsada labaad haday godan tahayne asir waawan waaw ka yeel maa lam yakun hadii uusan ahayn atama lafdan lafdi mid dhamaystir hadduusan ahayn maa lam yakun lafdan atamaan iska dib marin horta waxa weeyaan wamaa yudamu waawan asir intaas waa mas'alo keligeed ah waxaa lagala jeedaa hadday hamsada labaad ay godan tahay ayadana waa waa loo bedelaa bisarfi الnadari can xarakati اlhamsati اluulaa hadday kor dhigan tahay iyo hadday godan tahay iyo hadday hoos dhigan tahayba haddayba hamsada labaadba ay godan tahay waaw baa loo bedelayaa sidaasaa lagu leeyahay waxaa ah la lamid a baa layidhi lafdigan oo ab ah wa abban oo qur-aanka ku soo arooray haddii lagu yidhaahdo macnaha marca meella daaqaa lagala jeedaaye waxaad ka dhistaa ficilka keen ama isimka keen oo ah afcu lagu jamcinay abada jamceeda waxaa weeyaan afcul baa lagu jamcina abub abub ay noqonaysaa abub markay noqoto waxaa lagu leeyahay hamzada ka xuruuf cilati biliclaali fi naqli abub ba'da godaalka saaran iyo hamzada hore loo wareejinaya tayib marka labadii bana waa isku shidayaa waxay noqonaysaa markaas aubun aubun waa hamzo koobaad oo kordhigan iyo hamzo labaad oo godan iyo ba'dio leysku idqaamay ubun marka saas ay noqoto maxay noqodeen laba hamzo oo kulmay midda dambana ay godan tahay waa u badel awubun bas intaas weeyaan ayib markaasaa lagu yidhi maa lam yakun lafdan atam fadaaka yaaan mutlaqan sidaas w intaas waa israacsan tahay fiiri markaan ayb waxaa lagu leeyahay maa lam goormaa hamzada labaad markii waaw oy godantaha waaw loo bedelayo maa lam yakun hamsadaas oo godan haddaysan ahayn atama lafdan lafdi mid dhammaystiray hadduu lafdi dhammaystiray fadaaka yaaan fadaaka yanqalibu yaaan mutlaqan intaas hal masalo wa ah. waxaa lagu leeyahay lafdiga hamsadii labaad oo godan marka waaw loo bedelayo waa marka ayada aysan kelimada ku dhammaanin laakiin hamso godan hadday kelimada ku dhammaato meeshii waaw looga bedeli lahaa ya baa loo bedelayaa intaas keli a waa iyadane ayib mithaalka fiiri wax oo hadda mustacmal ma aha wax la samayna mithaal loogaga dhigay waxaa lagu yidhi jacfar oo kale lafdigan qara'a ka keen jacfarun qaraun alaleey qaraun marka waxa weeyaan waa hamza oo aakhir kelima dhacday hadeertaanaan soo sheegniyo in loo bedelayo marka waxay noqonaysaa qar'ayun qar'ayun yaad leedahay qar'a-un hadda laba hamzay ahayd fiiri qar'a-un marka labadii hamzo waa kulmeen labadii hamzo middooda horena waa kordhigan tahay midda labaadne way godan tahay middan godan waxay ahayd waaw in loo bedelo la yihahdo qar'awun in la yihahdo markaasaa lagu leeyahy maadaama kelima lagu dhammaystiray meeshaad waa ugu bedeli laheed ya u bedel oo maxaad leedahay qar qarayun dheh fadaka fadaaka fadaka yaaan muطlaqan waa mida uu ku leeyahay ayib markaasuu ku yiri wa awum wa naxwuhu jaaa wa awum wa naxwuhu wajhayni fi thaaniihi um fadaka midkaas jaaa yaaan buu ku yimid muطlaqan haa jaaada xagga raacsii fadaaka midkaas jaaa midkii hore waa maa lam yakun haduusan ahayn hamsada godan atama lafdan lafdi mid dhamaystiray fadaaka midka lafdiga dhamaystiray jaaa yaaan buu yimiday meeshii anaga inqalabaan soo qadarnay jaaadaaba u taalo jaaa yaaan buu yimiday mutlaqan qeyd la wa awumu wa naxwuhu wajhayni fi thaanihi um wa awumu wa aumu wa aumu iyo wa naxwuhu wa aumu iyo wa naxwuhu wixii lamid eh um waxaad u qasadaa wajhayni laba wajh fi thaani midkiisa labaad mas'alo kale waay wa aumu fiiri hadirtaan wa aumu waxaa weeyaan waa laba hamzo midkooda labaadna uu godan yahay laakiin waxay kaga duwan tahay midan alhamzatu اluulaa laysat min daati اlkalima inamaa hi hamzatu lilmutakalim a umu anigaa imaam noqonaya ay ka dhigan tahay hamzada marka hamzo oo mudaaraco waay marka hadday saas ku kulmaan laba weji baa kuu bannaan alagu yiri labadii weji waa maxay midda labaad inaad waa u badashid oo waa awumu aa tiraadid iyo inaad taxqiiqisid oo a umu aa tiraadid oo mudaaricu ama labadaba waa kuu banaan tahay taas waa aydan macnaheeda markaasuu ku yiri wa aumu iyo wa naxwu wixii lamid e eh, um u qasad wajhayni laba waji fi thaaniyi hamzada labaad laba waji ku banay tan hore id hamsatu mutakalim waay way kordhigan tahay hamzada labaad laba waji midkood ku banay labadii waji waa maxay in an tuxaqiqa thaaniya kamaa hiya aumu aa tiraahd iyo inaad waaw u badashid sidii hadda aan soo sheegno tiraahdo wa awumu tii oo waaw in loo bedelay waajibkeed waa markii labada hamze ay ficilka ee isimka kamid ahaayeen laakiin hamsadan waxay kaga duwan tahay hamsatulmutakalim waa midda labaad intaas yaa iyadana loo jeeda ayib wyaa an iqlib alifan kasran tala aw yaaa taskhiirin biwaawin dafcala fi aakhirin aw qabla tataaniihi aw ziyaadatay faclaanadaa aydan rawow mase meeshaan iska joogto waxaa laga yaabaa waa laisku dhexyaacaya haddii kale idqaamka ma ibdaalka wuu dhib badan yahay keliha waxay u baahan tahay beytka iyo miithaalka inuu qofkii isku xasuusto haddana ou xaawila an yastadkirahaa can dahri qalbin haddii tirahda kitaab un baan ka akhrinayaa hadhow markaad madaxa kor u qaadi wixii wax gacantaada ku jira ma ah mithaalka marka hore iyo beytka isku faham kadib labadooda korka wada xifdi absad maa yakuunu markaa way kuu sahlanaanaysaa wabilaahi tacaala towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin